la xadfaa wa nuunu nuuntana waa la xadfaa naxwu latansurinna gabaryahay waad u gargaaraysaa waad u gargaaraysaa u gargaaraysaa hadda asalku wuxuu ahaa latansurina latansurina waxaa lasoo soo gelshay nuunu tawkiid latansuru latansurinanna ay noqoto nuunu rafcadiya litawaali اamhaal loo xadfo latansurina iltiqaa saakiniina dhacayoo wuxuu ka dhex dhacay mudqamada saakinada waa labada nuur tawkiid midda horeyda iyo yadii faacilka aheed yaadiyaa la xadfay haddana latansurinna saasay ku noqotay labaa xadfan nuunu rafcadii iyo yadii wax kale kama xadfana latansurinna waad u gargaaraysaa yaa dacdu waa laamta markaan fadxinno markaan leenahay waxaa loo xadfay nuunu rafcadi litawaali اamhaal laakiin haddaan laamta kasrin amar ka dhigno waxaan leenahay litansurina asalku wuxuu ahaa tansuriina laamtaa la gelshay laamulamarka litansurii u noqday oo nuuntii waxaa loo xadfay liljaazim litansuri ayadoo a kadib ayaa la keenay nuunu tawkiidka iltiqaau dhex dhacay yadii faacilka aheed iyo mudqamadii saakinada aheed markaasaa yadii la xadfay liwujuudi maa yadullu calayha amarkuna waa la mid oo waxaan leenahay unsurina gabar yahay u gargaar unsurina aan leenahay waa la mid yaa dacdu dacday u gargaar walataqzina waad duulaysaa ho duulaysaa taqzina waxa xadfanu waa ka badan yihiin wixii xadfanaa litansurina intii xadfaneed waa ka badan yihiin saddex xarafaa markaan xadfan waxaa xadfan nuunu rafcadii waxaa xadfan yaa muanamukhaadaba oo faacilkii aheed waxaa xadfan laamulkelimadii saddexa markaan xadfan asalku wuxuu ahaa taqzuwiina uu ahaa markii hore isagoo taqzuwiina ah ayaa la cilaaliyey oo waxaa la yidhi istudqilat اlkasraةu calىa xarfi cilaةi qablaha dama fanuqilat اlkasraةu ilى zaay baعda salbi xarakatihaa markii sidaas la yidhi iltiqاa saakinayn ayaa dhacay wuxuu ka dhex dhacay wowda oo laamulkelimihii ah iyo ya-da oo faacilkii ah marka laamulkelimihiiaa la xadfay oo wowda ahaa waxay noqotay taqziina ayadoo taqziina ah la soo gelshay laamta laamamr haddaad ka dhigto waxay noqone litaqzi ay noqone nuunu rafcadiya liljaasim loo xadfaa laamulqasam haddaad ka dhigtona waxay noqone lataqzinna ay iska noqone lama xadfaayo laakiin markaad keento nuunu tawkiid oo aad tidhaahdo lataqzinanna markaasaa tawaalulamhaal imaana ltqzinana tawaalu amhaala markaas imaana markaasaa nuunu rafcada litawaali اamhaal loo xadfaa marka loo xadfo iltiqaau saakinina ka dhex dhaca yaada oo faacilka iyo mudqamada saakinada markaasaa yaadiina loo xadfaa liltiqaa'i saakinayn markaasay noqonaydaa latqzina marka latqzina mar walba waxaa xadfan waa saddex xaraf waa nuunu rafca yaalmuanasatu mukhaadaba iyo laamul kelimadoo ka sii horreydoo marka horeba la xadfay latarmina asluhu tarmiyiina uu ahaa ayadana saddexa xarafa hadda ka xadfan tarmiyiina isagoo ah tarmiyiina ayaa waxaa la yidhi laba iyo iyo laba kasro ayaa yaala tawaalulamhaal ayaa jira saas darteeda ya-da xarakada saaran maa qablahaa u naqli tarmi tarmiyiina meel loo naqliya ma leh kasro kalaa ka sii ah, kasro kalaa ka horeyda meel loo naqliya ma leh iska xadaf xarakada xadaf xarakadii markii la xadfay iltiqaaw saakiniina dhacayada xadaf oo laamul kelimada waxay noqotay tarmiina ayadoo tarmiina ah waxaad gelidaa laamta haddaad laamta fadxido laamulqasam ka dhigto latarmiina iska noqon nuunu tawkiid tawkiidkan latarmiinanna tawaalulamhaala dhacay nuunu rafcada xadaf latarmiina iltiqaa saakinina dhacay ya-da iyo nuuntu ka dhex dhacay ya-da xadaf liwujuudi maa yadullu calayha latarmina saddex harafaa xadfan dii laamta la kasrina nuunta waxaa loo xadfay liljaazim bikasri maa xaraf la hoos dhigidiisa la akhriyay qabla nuuni nuunta horteeda ku sugan ilaa idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay maahane naaqisan wa kaana laamu laamtiisuna ay tahay maftuuxan mid la fadxiyey waa qalad hadalkaas wa kaana laamu maftuuxan ee saxdu waxay tahay وكاaن mا qبلa laamhi مفتوuحا وd وكاaنa laamhu maahaنe laamtuu فadxa ma korayde waa meeشha فiعل مdaaرca laga hadلaahe waxaa tiraa وكاaنa mا qبلa laamhi مفتوuحا فتبقى markaas way baaqi noqonaya المkhaطبaةi محaرakaةa xaalo ay tahay mid lagu xarakay بالkasr maعa فaتحi ma xaرف la kordhigidiis ayagoo jiro qaبلaa horteeda ku sugan نaحو latascayinna waa degdegaysaa ho degdegaysaa ho degdegaysaa walatublayinna waa lagu imtixaana ho lagu imtixaana yaa dacdu marka haddii ficilkii mudaaric naaqis uu yahay laamta xarafka ka horeeya hadday fadxa saaran tahay ya lama xadfayo markaas waxaa la xadfayaa oo kali a ah, waa nuunu rafcada iyo laamulficli labadaasaa la xadfaa ya-dana xaraka u manaasiba u jinsiga la xarakayna oo kasro ah marka waxay leedahay latascayina asluhu tascayina waxaa tira taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qablahu qulibatu cilatu alifan ah. waxay noqotay tascayna tascayna markay noqotay kadib soo geli marka laamta tasca markii lala xariiriy yada waxay noqotay tasca yayna sida taksha yayna markaas waxaad tidhaahdaa laamta soo geli latascayna ay noqotay laamta haddaad fadxido ilaa nuuntu dhici meh laakiin haddaad laamta kasrido ma soo gaarayaan laamta iyo nuunta nuunta waa la cadfaa oo waxaa la leeyahay litascey aa litascay ee labadooda hal mar laguma dhawaaqi karo laysma tuso labadooda ay timaadba waa cune marka litascay ayadoo aan nuunu tawkiidka keen litascayna nuunu tawkiidkii marka la keen tiqaasaakinaynaa dhacay watacadara xadfu axadihimaa ah, nuuntiina lama xadfi karo waa lifawaati macna almaqsuudi bihaa yaadina lama xadfi karo waa licadami maa yadulu calayha yaada xarakee xaraka u litascayina yinnana waa la mid asalku wuxuu ahaa wiina waxaa tiraa taxaraka xarfu cilatu wanfatax maa qablahu qulibat cilatu alifan iltiqaa saakiniina dhacay aliftii wowda ka soo gadoontay iyada wowdiyaa la xadfay tublayna ay noqotay tublayna ayadoo allaamta geli latublayna ay noqotay nuunu tawkiidkan latublaynanna ay noqotay nuunta litawaali amaalu xadaf latub layna ay noqoto iltiqaa saakiniina dhacay mudqamada saakinada nuunta labada nood midda soo horayda sukuunsan iyo yadiyo faacila wa tacadara xadfu axadihima tacadara xadfu lyaa licadami ma yadulu calayha wa tacadara xadfu nuun lifawaati macna almaqsuudi biha markaa fakusirat ilyaau bixarakati mujaanisa xaraka u jinsiyaa la saaray latublayina marka laamtii iyo nuuntii un baa xadfan wain kaana ficilku hadduu yahay musnadan ku loo tiiriye ilaa nuun اinaaf ziida waa la siyaadina alifun alif baynaha nuunulinaafka iyo wa bayna nuunitawkiidi nuunutawkiidka inta u dhaxayda haddii ficilka faacilkiisu yahay nuunulinaaf nuunulinaaf haddii uu yahay horta laamta la xadfi naaqiska laamtiisa lama xadfo marka ay nuununiswa la xariirsato iyo markaa alifnisnayn la xariirsato laanta waa la nabadgeliyaa laakiin waxaa soo kordhaya marka nuunu nuununiswo timaaddo nuununiswada iyo nuunu tawkiidka labadooda tawaal amhaala ka dhaca ilaa nuunu tawkiidku waa laba nuun oo isku idqaaman nuunu niswadiina waa nuun marka si tawaal amhaalka looga badbaado alif dhexda ka geli alif dhexda ka geli wain kaana hadduu yahay ficilka musnadan ku loo tiiriyey ilaa nuun اinaaf ziida alifun alifa lagu siyaadina baynaha nuun inaaf iyo wa bayna nuuni tawkiid wa kusirat nuun tawkiidna waa la kasrina nuun tawkiidkaasna waa tii aheed mushadadada ee mukhafafa ma imaan karto mar haddii alif meesha yimaado walam taqac khafiifaة baعda اalif laakin shadiidaة wa kasruhaa urif ina maaligaa yidhaahdo alifyada sideedaba khafiifa bacd alif ma dhacdo shadiida unbaa dhacda ayadana waa la kasriya ayadana waa la kasriya marka nuunu tawkiidkii kasri naxwo latansurnani ficilkan hadda fiiri latansurnani yaa niswatu waad u gargaaraysaan dumarkii naanow latansurnani ficilkan waaba iska صaxiixulcaaqiro asaga awalan waxba laga xadfaynba oo laamtiisa awalan la xadfaynba wax ka xadfan lama arko marka bataatanba haddaad hadda laamta kasrido oo laam amar ka dhigtana wax la xadfay lama arko hale waa mabni ficilku ah, ficilkan waa iska mabni litansurnaani u gargaara macnaha unbaa isbedela oo noqonaya amar walatascaynaani waa degdegaysaan walatascaynani ficilkii wax ka xadfan male waana muctaloakir weliba wax ka xadfan male laamtiisi waa joogtaa nuunta ku xigtaa yada yadaasa laamtii ahe nuunta ku xigtaa nuun niswadii labada nuun oo nuun niswada iyo nuun tawkiidkana alifa la dhexgelshay haddaad laamta kasridana macnaha unbaa isbedelene wax kale isma bedelayaan walaa taqzunaani waa duulaysaan oo duulaysaan walitaqzunaani duula oo duula macnaha unbaa isbedeli lafdiga waxba iska bedeli mayaan laamti ficilku waa joogtaa walatarminaani waa tuuraysaan oo tuuraysaan oo tuuraysaan ama litarminaani tuura oo tuura oo tuura wاlmru amar miثl mudaarici lamid yaha fii jamiici dalika dhammaan intii lasoo sheegay mudaaric kala midi intaasuu kaaga godo amarkii o dhan Ah, dhammaan adaa la rabaa inaad ku soo tabiiqido ah, dhammaan inaad ku soo tabiiqidaa la rabaa sidii aan ku soo marnay lafiifkii oo kale haddana wuxuu sheegayaa dhammaan meel kasta oo nuunu tawkiid oo haqiilaa aan ku miisaalinay inay mukhafafadiina la mid tahay wuxuu ku yidhi wa kullu mawdicin meel kasta meeshaasoo saxa u ansaxay dukhuulu haqiila nuuntii haqiilada ahayd geliddeedii fiihi mawdica yasixu fiihi wax ansaxa nuun khafiifa waxbaa laga reebin laakiin fiiri ilaa ficila اثنayni ficil اثnain wuxuu halkan noogu sheegayaa meel kasta oo nuunu tawkiid haqiilaa ay gashay inay gelayso nuunu tawkiid alkhafiifa marka laga reebo ficlu الاثnain iyo ficlu jamacati اlinaaf labadaas marka laga istatnoodo intaba isaga sheegay wa kulu mawdicin meel kasta meeshaasoo saxa uu ansaxo dukuulu haqiilati nuunu tawkiid haqiila gelitaankeed fiihi mawdica uu ku ansaxo yasixu waxa ansaxaa fiihi mawdicaas dukuulu اkhafiifa nuunu tawkiid khafiifa inay gasho ilaa ficla اثnayni marka laga reebo ficlu اثnain khafiifa ma dhacdo walam taqac khafiifatun bacda alif iyo wa ficla jamaacati اlinaas ficilkii nuunsada lala xidhiidhi wey jamaacada dhadiga ficilkooda lanna alkhafiifata khafiif labada moogta alifaa ku jirta ah, ficludhisnayna alifaa ku jirta nuunniswa koy ku jirtana mar haddii nuunu tawkiid la keeno alifaa imaana labadaba alifaa ku jira lianna alkhafiifata laa taqacu ma dhacdo bacda alif albaabu haani baabkii koowaad waa noo dhammaado afcaashu ahaa baabkii labaaduu galoo asmaada ah, ah sarfigu asaga wuxuu ka hadlaa isimka oo waxa weeyaan mucrabka ah iyo ficilka mutasarifka ah, ah ficilkii jaamidka adamaba isaga isula rogo xarafna warkiisba daa isimka mabnigana maya marka ficil afcaashi baabkii koowaad soo dh baabka asmaadu gala albaabu haani waa isimka mucrabka marka albaabu haani baabka labeeyaa filismi isimkiiyuu ahaaday alismu isimkii qismaani duu qismayni waa laba qaybood mid u saaxiiba ah. jaamidun mid angegan wa huwa jaamidku maa ism weeye lam yu'khad aan laga soo qaadan min hayrihi kayrkiis iyo wa mushtaqun mushtaq wa huwa mushtaquna maa ism weeye ukhida laga soo qaatay min hayrihi kayrkiis ism labu u qaybsamaa jaamid iyo mushtaq alismu isimkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiiba weeye jaamidun mid angegan weeye maxaa la yidhaha jaamid isagaa kuu sharxay wa huwa jaamidku maa ism weeye lam yu'khad aan laga soo qaadan min hayri meel kaloo laga soo qaata ma jirto sidaanaaba loo dejiyey markii horeba iyo wa mushtaqun mushtaq wa huwa mushtaqa maa ism weeye uqida laga soo qaatay min hayrihi meel asaluu leeyahy asaluu leeya laga soo qaatay oo macnaha asalka iyo xuruufta asalka u ka dhaxaydo ah, intaasaa loola jeeda waa laga soo qaatay wljaamidu jaamidkii qismaani duu qismayni waa laba qaybood min saaxiiba xagga dalaalada ma u tusaya laga hadla markaan marka la fiiriyo jaamidku dalaaladiisa laba u qaybsama isaguna dalaalada wey waa markaan labada laga hadlayo wal oo waxaad kala garataa waa isimka iyo madluulkiisa isimku waa lafdiga lagu dhawaaqa mdlulkuna wax u ku tusa oo daali wey isimku mdlulkuna waa macnaha ah, marka daaligii iyo mdlulkii oo lakala fahmaa laga maarma wljaamidu jaamidkii qismaani duu qismayni laba qaybood midu saaxiiba wey ismu cayni wey ka bedelo maxaa la yidhaha ismucayn wahuwa ismucaynku maa lafdi weeye maada lafdi kuri ah, maa lafdi weeye lafdigaasoo dalla ku tusay calaa macnan macne macnahaasoo qaa'imin taagan binafsihi daatadiisa u taagan ismu ismulcayn ismudaat waa isku mid ismulcayn iyo ismudaat waa isku mid waxaa la ismulcayn waa lafdiga kutusaya macno sidiisa u taagan oo aan qayrkiis ku taagnayn tusaale ka rajuli ah, fiiri rajulun waa ism rajulun waa magac ah, haddaan idha marka rajulun muxuu tusaa rajul baaliq min bani aadam qofka daatadaanu tusaa ir daatadan mogtahay rajul maahan waa daato rajul waa magac sag waa xuruuf waa lafdi rajulun waa ra iyo jim iyo lam daatadaanu ku tusaa marka rajul marka la idhahdo waa daato meel taagan rajulku wax wax ku dhex jira maaha waa daato meel taagan ir arasun haddii la yidhaah farasku waa daato meel taagan farasun waa lafdi iyadu laakiin muxuuna tusaa xayawaankii halkan taagan soo ma jeedin hadda masjidun aan idhi masjidun waa afar xaraf waa lafdi masjidun waa magac muxuuna tusay gurigan dhisan oo mixraab kale oo qiblada u jeeda oo lagu tukado oo salaada loo waqfay kanuuna tusaa masjidun waa magac laakiin muxuuna tusay daato oo keligeed meel taagan ah, daan inaan kitaabun muxuuna tusaa warqadahan wax ku qoran yihiin ah, haddaan idhahnaa qalamun muxuuna tusaa qalamkaas kan wax lagu qoranayo daato keligeed meel taagan una tusaa kaas maxaa la idhaha ismu cayn ow ismu daat ayaa la yidhahdaa wasmu wuxuu ku yidhi ismu cayni wahuwa ismu cayn ma lafdi ku rid lafdi wey lafdigaasoo della ku tusay calaa macnan macnaho qaa'imin taagan binafsi nafsadiisa u taagan wadaalika tusaalihii ka rajulin iyo waa farasin wey iyo wasmu macnan wey waa qismigii labaad oo jaamid u qaybsamay ismu macna maxaa la ismu macna wa huwa ismu macna maa lafdi weeye maada lafdi ku rid lafdigaasoo della tusay calaa macnan macne macnaho qaa'imin taagan bikayrihi qayrkiis ku dhex taagan macno keligiis taagi kara maaha waa macno kayrkiis ku dhex taagan kayrkiisu ku sifooba tusaale wa minhu waxbaa ka midu ku yidhi almasderu marka masderku jaamidku ka mid ogow mushtaa ka mid maaha masder waa jaamid hee mushtaqaba asaga laga qaato asagu mushtaq maahan waa mushtaqu minhu masderku maahan mushtaqe waaba mushtaqu minhu waa midka wax laga soo qaato ee asaga meel lagama soo qaadan waxaana ka hadlaynaa masderka oo waxa weya mujarad ee masderka masiidka mogta waxbaa laga soo qaato msderka masjidka msderka mujaradka laga soo qaada ah. marka msderka mujaradka mee lagama soo qaadan isaga waa mushtaqu minhu wa minhu waxaa kamida isulmacnihii almasderu kalcilm hadda fiiri cilmi markaan idha keligiis meel taagna ma arki karna ah, daata meel taagan cilmi la ma la arki karo qofku ku dhex jira ah, wlfawzi liibaan liibaan meel taagan ad weliga ma ark maya qofaa ku sifooba soo ma jeedid haddaan idhaahno asawaad sawaad madow keligiis meeltaagan ma la arkaa maya madowga qofaa ku sifoobe ama dhagaxaa ku sifoobe ama biraa ku sifoobe daate kalea ku sifoobe albayaad alxumratu asufratu dhammaan alwaanta o dhan soo qaada adiga ashujaaca soo qaado geesinima geesinimo meel taagan miyaad arag ah, maya caqli soo qaado alcaqlu kuwaasoo dhan marka maxaa la yidhaha ismu macnaa mna hadleen waqad taqadama waana soo hormaray masderku waa noo soo hormaray wuxuu masderka waa noo soo hormara ka soo hadalna wlmushtaqu sabcatun wlmushtaqu hadda waxa weya jaamid waa ka dhammaanay wlmushtaqu mushtaq sabcatun waa toddobo macnaha xuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa alsmu lmushtaqu sabcatun alsmu ee mushtaq inuu toban yaha soo ogaad maxaa ka go-ay waxaa ka go-ay ficil maadi mudaaric iyo amar saddexdaasaa ka go-ay tobanu ahaa tobankii saddex ka jar toddoba marka halkan waxaa tidhaa walismu lmushtaqu dheh sabcatun ee mushtaqoo dhama toddoba maaha maxaa yidha adaaba kitaabkan ku soo bartayba mushtaq waa toban saddex ka jar oo maadi mudaaric camar ah toddobada soo hartay halkan marka markaad mawsuuf soo qadarato a macnuhu kuu caddaana waxaad leedahay walismu isimka almushtaqu mushtaqaahu sabcatun waa toddoba isimka mushtaqaaha toddoba ee mushtaqoo dhamu toddoba maahan ee mushtaq waa toban waana soo ogaad ismu faacil ismu اlfaacil wallahu subxaanaه wa taعalى aclam w salى اllahu عalى nabiyina mxamed